الحادي والخمسون بعد المئة من مجالس إقراء وشرح كتاب سنن النسائي في مساء يوم السبت الموافق للثامن والعشرين من شهر شعبان عام 1442 وأربعين هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنة والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول العمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كانوا مجلس كبقول إيوه كوي كونتنات ee majaalis marka sharxa kooban kitaabka sunna nasaa'i galabtuna waa galab sabti kuna beegan sideed iyo labaatan bish shacbaan kun afar boqol iyo laba iyo afartanka jana nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam waxaan kusoo jirnay kitaab uljihaad baabka tobaniyo sagaalaad baabun maa liman aslama wahaajara wajahad baabu maa shay ayuu baabkan u baab yahay liman aslama qofki islaama u sugnaaday oo wahaajara haajiray oo wajaahada jihaaday wixii u sugan oo ajir ah cadayn la ayuu baabkan u baab yahay xadiidka saddex kun boqol iyo soddon iyo saddexaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai alay mt abarna alxarit miskiin qira'atan aleyh waan asmac wa hiqatun habt can ibn wahb cabdulahi bn wahb almisri qaala wuxuu yidhi ahbarnii abu hani xumayd ibnu hani alkhawlani laa ba'sa bihi can camr ibn malik almuraadi waa iqa aljanbiy weeyaan anahu isaga samicu ka maqlay fadaala fadaala ibnu cubayd alansaari waa saxaabi jaliila radi allahu ta an adah yquul isagoo leh samictu rasuula rasuulka ayaan ka maqlay sal sl qul isagoo leh ana aniga ayaa zaciimun u ballanqaadi oo muxuuaha kafiil ka ah wazaciimu zaciimkana alxamiilu waa qofka kafiilka ah oo mas-uulka ka ah liman ayaan u ballanqaadi aamana alla ii nabi rumeeyey liman ayaan u ballanqaaday cafwan aamana i rumeeyey bi ani i rumeeyey nabi maxamed sal ll slam ka horana dee alla rumeeyey oo aslama islaamay oo wahaajara haajiray waxaan u ballanqaadi he bibeytin guri ayaan u ballanqaadi oo fii rabadi iljanna jannada qaybteeda hoose ku yeela wa bibeytihim gurin waan u ballan qaadi fii wasati iljanna jannada bartameeda ku sugan qofka marka iimaan allah subxaanahu wa tacaala rumayn uu rumeeyey laga helo rasuulkiisana rumeeyey sidoo kalena waxaa weeyaan haajiray markuu islaamay kadib qofka isagaa marka waxaa loo ballanqaaday laba guri midna jannada qeybteeda hoose uu ku yeela qeybna bartamaheeda ku yeela ku yeelo nabiga calayhi salatu slam hadalka uu sii wataa wuxuu leeyahay wa ana aniga ayaa zaciimun u ballanqaadi liman u ballanqaaday aamana bi rumeeyey oo wa aslama islaamay oo wajaahada jihaada fii sabiila jidka alle bibeytin guri ayaan u ballanqaaday fii rabadi ljanna jannada qeybteeda hoose ku sugan iyo wa guri ayaan u ballanqaaday fii wasati iljanna jannada bartameeda ku sugan iyo wabibeytin guri ayaan u ballanqaaday fii aclaa hurafi ljanna jannada qololkeeda meesha ugu sarraysa ku sugan man facala daalika arrinkaas qofka sameeyo oo falam yadac aanan kaga tegin ama aan ka tegin lilkhayri khayrka malaban meel laga raadiya aan ugu tegin khayrka meel kastoo jira aan ka tegin oo la imaado walaa min ashari shartana mahraman meel ugu carara hadduu heli kara aanan muxuu ahaa ka istaagin oo meel kasta shar ugu carara yamuutu qofkaas ha ku dhinta xayu shaaa meeshuu doona an yamuuta inuu ku dhinta ay fii ayi makaanin maanta meel kastuu ku dhintaba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ballan qaaday jannada qeybteeda hoose iyo qeybteeda bartamaha iyo qeybteeda sare oo qurfadaheeda iyo qolalkeeda sare ayuu rabbiga subxana wa taala u ballan qaaday xadiid saddex kun boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai caleyh raxmatullah akhbarana ibrahim bn yacquub waatiqatun xaafid rumya binasb qaala xadaana abunadr abunadr waa haashim ibn اlqasim atamiimi iqatun saaxib sunna weeyaan qaala wuxuu yidhi xadaanaa abu caqiil abu caqiil waa cabdullah bn caqiil athaqafi mowlaahum wasaduuq qaala xadaanaa muusa ibn musayab athaqafi waa iqa can salim ibn abi ljacd alqaطafaani waa iqat yursulu kaiira can sabra ibn abi faakiha ama faakihin waa sabra ibn abi faakih alasadi waa saxaabi jaliila radia allahu tacala an ardaa qaala wuxuu yidhi saxaabigaas samictu rasul rasulka ayaan ka maqlay sal slm qol isagoo leh ina shayaana shayaan qacada wuxuu fariistay ibni aadama ibni aadam wuxuu fariistay biatruqihi jididkiisao dhan jid walba ka fadhiistay jid kastoo khayr uu muxua ka heli lahaa shayaan wuu fadhiistay ko faqacada lahu wuxuu u biariiqi alislaam ariiq islaamnimada ayuu u fadhiistay wuxuu yihi tuslimu waad islaamaysaa miya aw watadaru diinaka diintaada isaga tegaysaa miya iyo wa diina aabaaika aabayaalka diintooda iyo wa aabaai abika aabbaha aabayaalkii diintooda iskaga tegaysaa miya saasuu leeyay jidkii waxdu fadhiistay islaamnimadii fa casaahu ku caasiyey ibna aadam ibna aadan uu ku caasi yaa lagu caasini ashayaan ayaa lagu caasiyey oo fa wuu islaamay wuxuu yihi may tawxiidkan qaadani uma kadibna qacada wuxuu fariistay biariiqi hijrati hijrada ariiqada u fariistay fa wuxuu yihi tuhaajiru miyaad haajiraysaa oo watadacu miyaad isaga tegaysaa ardaka ardhadaada iyo wasamaaka samadaada hoos joogto mi iskaga tegaysaan wa inamaa in kale ma ahani mathalu muhaajiri qofka haajira tusaalihiisa ka mathali faras waa faras oo kale oo fi iwali jeraarsan jeraarta koleyba waa isla naqaan filaya waxaa way xerag dheer ayaa lagu xirayaa eh, daabada ama faraska ama ritiga lagu xiri kadibna waxaa weeyaan meel dheer ma gaari karo xerag dheer ayaa lagu xiri xeraga marka lugaa looga xiri iyo jirkiisa qeyb ka mid ah qaybna waxaa weyaan geed iyo meel adag ayaa lagu xiri xorgan aad buu dheeriy marka marka wuu ku ag wareegaya ma fogaan karo marka markaad meel aad qariib tahay oo laga aqoon aad tagto waxaa weyaan gurigii aad degnayd iyo un khalaas iyo un dantaadii meel aan ahayn uma dhaqaqi kartid dad ma taqaanid wa laakiin markaad magaaladaadi i dadkaadi dhex joogtid meel walbaa aadaysaa inta aad inta ku faalal waxaa qabso inta aad qof xur baa tahay qofka laakiin muhaajirka ah qof jeraarsan ayuu la tooya ayuu leeyahay shaydaan baa saa ku dhihi facasaa wuu ku casiyey ibna aadam fahajara wuu haajiray uma kadibna qacad alle wuxuu fariistay biariiqi jihaad ariiqa jihaadku u fariistay loo mari lahaa faqala wuxuu yihi tujaahidu ay atujaahidu mi aad jihaadaysaan jihaadka waa jahdun annafsi nafta oo la dhiibay walmaal maalkii oo la baabiiyo naftii oo la dhiibo weyaan fatuqaatilu waa dagaalamaysaa miya fatuqtala fatuqtalu lagu dili oo fatunkaxu la guursada almarata haweentaada la guursadi la guursado wayuqsamu almaal maalkaadina muxuu la kala qaybsado ma saasaad doonaysaa facasaa wuu ku caasiyey fajahada marka ibni aadam wuu jihaaday saasuu nabiga yihi sala allahu calayhi waali wasalam fa qaala rasulka wuxu yiri sal slm faman facala dalika arrinkaad qofka sameeya oo islaama oo waxaa weyan haajiro oo jihaada kaana wuxuu ahday xaqan xaq cala allah la weyne caza wajala an yudkhilahu ljanata janno inuu geliyo waman qutila qofka lagu dila waman qutila qofka la dila kaana waxuu ahday xaqan xaq cala allah alla weyne caza wajal an yudkhilahu inuu geliya aljanata jannada wain aria ariqa hadduu biyo ku dhex baktiyo u ku maashooda kaana wuxuu ahaaday xaqan xaq cala alla weyne an yudkhilahu ljana janna inuu geliyo aw amaba waqasatu ay qoor jabiso daabatu gaadiidka u saarna intuu kasoo dhaco qoorti bash uu ka yihahdo saa ku dhinta kaana xaqan xaq ayuu ahaaday cala alla weyne an yudkhilahu ljana janna inuu geliyo marka saas ayuu nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam wanaagaas qiimaha badan oo tirada badan ayuu ku sheegay qofka islaamo oo haajira oo jihaado baabu fadli man anfaqa zawjayni fi sabiili اllahi caza wajal baabu fadli man duul fadligule ayuu baabkan u baabiyay cadayn la cadeeyo anfaqa bixiyo zawjayni laba nooc oo alla looga dhawaada subxaana wa tacaala fii sabiililah jidka alla ku bixiyay caza wajal faras iyo riti ayuu bixiyey dahab iyo fido ayuu bixiyey wahaakada dhar iyo seef ayuu bixiyey sinfayn laba nooc ayuu bixiyey kow qofka isaga marka muxuu noqonaa abaalkiisa xadii saddex kun boqol iyo شhan iyo soddonaad waa xadيiث صaحيixa qala الimaم النسي أخbarna cubaydالlah بن sacد بن ibrahim الqرشhi wa ثiqة qala xadaثna camي adeerki waa yعquب بن ibrahim الزهري wa ثiqة fاضل qala xadaثna abi abihi waxaa weya ibrahim ibn sacd الزهري ibrahim ibn sacd الزهري wa ثiqة xuja تkulima fiihi bila qaadix an abi qala xadaثna abi abihi waa ibrahimkaas weyaan can صالح ibn kaysan wa ثiqة habt فqيه can ibni shahaab zuhri ana xumayd bn cabdiraxmaan ibni cawf wa iqatun hy ah, qiila ina riwaayatahu can cumara mursala ahbaru wuxuu u sheegay xumayd ibn cabdiraxmaan bn cawf ana abaa hurayrata cabdiraxmaan sakhdowsi kaana inu aha yuxadiu mid sheekeeyo sheego ayuu ahaa ana rasul rasulk al sal sl qal rasulka inuu yidhi man anfaqa qofka bixiya zawjayn laba nooc iyo laban sinfi oo waxyaabaha alla looga dhawaado ka mid fii sabilah jidka alla ku bixiyo nuudiya fi ljanati jannada gudaheeda ayaa loogu dhawaaqaa loogu yeeraa waxaa la dhihi yaa cabdallah addoonka allow haadaa kan waa khayrun wax khayr badan waxaan aad gashayna waa wax khayr badan waxaad soo samaysana wax khayr badan weeyaan faman kaana qofkii ahaada min ahli salaa qofkii ahlu salaada salaadihiisi sunnada iyo khayrka uu aad ugu badnaa dhankaas duciya waxaa loogu yeeraa min baabi sala albaab lyra baab sala oo jannada ku yeela ayaa loogu yeeraa waman kaana qofkaada min ahli jihaad ahlu jihaadna duciya waxaa loogu yeeraa min baab aljihaad baabka la yihah baabuljihaad ayaa loogu yeeraa waman kaana qofka ad min ahli sadaqa qofka waxbixinta ku badnaana duciya min baabi sadaqati baabu sadaqa ayaa loogu yeeraa waman kaana qofka ad min ahli siyaam dadka sooma qofkii ahaadana oo baabkaas badan jiri badsan jiray duciya min baabi rayaan baabka cokonaanta ayaa loogu yeeraa weyaan rayaan loo yaqaano faqaala abu bakrin wuxuu yidhi radia allahu taala arda yaa nabiy allahi nabiga allow maa calaa maa cala aladii kii dushii ma ahnin yudca min daruura albaabada mid kasta oo ka mid ah qofkii looga yeero wax dhib ah maba qabo kow hal yudcaa axadun qof miyaa looga yeeri min min tilka alabwaabi kulliha albaabadii oo dhan baabu asalaa ah, baabu ljihaad baabu sadaqa baabu sowm qof looga yeera intaba looga dhawaaqi ma jira qaala wuxuu nacam ha wa arju waxaan aad rajo ugu qabaa an takuuna inaad ka noqoto minhum ayagaad ka noqoto saasuu nabigeena ku yidhi abubakr sidiiq radia allahu tacala canhu arda baabun man qaatala qofka dagaalama litakuuna inay ahayd kalimatlahi kalimada hiya alculya kaas ayaa jidka alla ku sugan weeyaan xadii saddex kun boqol iyo lixii soddonaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai alay mtl akhbarana ismacil mascuud aljaxdari waa qaala xadaana khalid bn xaris bjaymi waa iqatun qaala xadaana shucba waa imaamkii ana camr ibn mura aljamali waa caabid ahbarahum wuxuu sheegay qaala wuxuu yidhi samictu abaa waail shaqiiq ibnu salm waa mukhadram qala wuxuu yihi shekh ibn slma xadana abu musa ashcari cabdullahi bn qays weyaan radi allahu tacala canhu arda qala wuxu abdullahi bn qays waa ninkii muqriga ahaa jaa waxaa yimid acraabiyun ribaadiya ilaa rasuuli rasulka ayuu yimid sal slm faqala wuxuu yii arajulu qofku wuxuu yidhi faqala wuxuu yidhi marka waa hadal cusub marka arajulu ninba yuqaatilu u dagaalama liyudkara in la sheeg waa geesi la yidhaahdo wa yuqaatilu wuxuu u dagaalamaa mid kale liyaqnama inuu haniime iyo xoola soo helo wa yuqaatilu mid kale wuxuu u dagaalamaa liyuraa makaanuhu booska a iyo dadnimadiisa iyo geesnimadiisa in la ogaado sheegsheeg iyo geesnimo in la ogaado iyo booskiisa faman keebaa fii sabiililah jidka alla ahaaday inta ayada kee jidka alla ahaaday qaala wuxuu yidhi man qaatala qofka u dagaalama litakuuna inay ahayd kalimatullahi kelimada alle hiya iyada alculyaa sarayso fa huwa isaga yaa fii sabiililah jidka alle ku sugan ayuu nabiga yihi sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka wixii aad weydiiba dhankaadba intaba shuqul kuma man qaatala litakuuna kalimat llahi alculya fahuwa fii sabiili illah baabun man qaatala qofkii u dagaalama liyuqaala in la yidhaahdo darteed u dagaalama fulaanun hebel jariun waa nin dhiiran oo geesi ah in la yidhahdo qofka u dagaalama xaaladiis ay noqonaysaa xadii saddex kun boqol iyo toddoba iyo soddonaad waa xadii saxiixa qala alimamu nasai alay mt akhbarna maxamed bn abdillah sancaani wa qala xaddaثna khalid bn jaymi qala xadaثna ibn qala xadaثna yunus ibn yuusuf wa hiqat caabid can sulayman bn yasaar hiqat faadil axad اlfuqahaai sabca fii zamn taabiciin qala wuxu yhi tafaraqa annaas dadka ayaa can abu hurayra kasoo kala tageen abu hurayre caalim ayuu ahaa wuu fadhiisan jiray dadku waxbari jiray marka dadkii markii uu darsiga dhigi kadib ay soo kala tageen tafaraqa annaas dadku waxay ka tageen can abi hurayrata ay ka kala tageen fa qaala lahu qaa'ilu nin baa ku yidhi wa min ahli shaam macnaheedu waxaa weeyaan dadki markay soo kala tageen wuu ku haray fa qaala lahu wuxuu ku yidhi qaa'ilu mid yihahdo min ahli shaam ayuha sheekh war sheekhow ninkan odayga ahow culimada ahow xadiinii ii sheeg xadiian xadiid samictahu aad ka maqashay min rasul rasulka ad ka maqay sal slm ii sheeg qaala wuxu nacma samictu rasul lah baan ka maqlay sal slm yqul isagoo leh awalu nnaasi dadka kan u horeeya yuqdaa lahum loo xukuma yowma alqiyamati maalinta qiyaama alaaatun waa saddex dadka la kala xukuma oo xukunka lagu rida maalinta qiyaama dadka u horeeya waa saddex weeyaan rajulu nin oo istushida shahiiday oo la dilay fa utiya bihi markaasa alla loo keenay subxaana wa nicamahu nicamta ugale allah subxaana watacaala maalintii aad calooshooydii ku dhacay ilaa uu mxuu ahaa halkaas kaga dhintay inta udhexaysa wixii nicamaha loo galay ayuu rabbi subxaana watacaala xasuusini facarafa kadib isagoo garani uu xasuusnaanayaa qaala wuxuu yidhi marka ilaah baa weydiina adoonkii lasoo dilay famaa camilta fiiha intaasoo nicmaon kuu galay maxaad ku qabatay qaala wuxuu yidhi qaataltu lahu qaataltu waxaan ku dagaalamay fiika adiga darta xata istushidtu ilaa liidilo ayaan ku dagaalamay qala wuxu yihi kadabta been ayaad sheegtay walaakinaka adiga qaatalta waxaa u dagaalantay liyuqaala in la yihahdo fulaan hebel jariiun waa nin dhiiran oo geesi ah saasad u dagaalantay allahu mustacaan faqad qiila tiina waaba lasoo yiri hebel waa geesi alla khalaas intaas had rabtay intini intana ama intina waad soo heshay wax kaama qaba ma jiraan weyaan ko walaakinaka hay waqad qiil faqad qiil uma kadibna umira bihi waa la amray fasuxiba markaasaa loo jiiday calaa wajhi wajigiisa ayaa loo jiiday xataa ulqiya fi naar ilaa naarta looga tuura ciyaada bilah waa nin mujaahid ah oo haddana naar lagu tuuray maxaad muxuu ah, mutay in naar ku helo aakhara doon ma aheen alla doon ma aheen ikhlaas doon ma aheen wuxuu ahaa in la sheeg doonitaan halkaas ayay ka ahayd weyaan kan labaadna waa rajulun waa nin oo tacalama alcilma cilmiga bartay oo callamahu dadka baray wa qara'a alqur'aan qur-aanka allana akhriyey ama xifdiyey fautiya bihi isagana waa la keeni waa khatar annaga hadda baabkaas in aad isaga ilaalina wa fautiya bihi waa la keeni facarafahu nicamahu nicamtiisa ayuu muxuu ahaa rabbi subxana wataala xasuusini uu muxuu ahaa dhihi nicmo fulaan nicmo fulaan nicmo fulaan facarafaha cilmigiyaa ka mid xataa markaasuu garani qaala wuxuu yidhi famaa camilta fiiha maxaad ku shaqaysay ood ku qabatay qala wuxu yihi tacallamtu alcilma cilmiga ayaan bartay wa callamtu dadkana waan baray wa qara'tu fiika alqur'aan qur'anka ayaan dartaa ku xifdiyey ama u bartay qala wuxu yhi kadabta been ayaad sheegtay walaakinaka adiga tacalamta alcilma cilmi waxaad u baratay liyuqaala in lagu yihahdo caalimun waa nin caalima oo diinta ilaahay yaqaana in lagu yihahdo wa qara'ta alqur'aan qur-aankana waxaad u akhrisay liyuqaala in lagu yihahdo ama ad u xifdisay qaariun waa qaari faqad qiila tiiri waa la yidhi uma intaa kadibna markii intaas loo sheega umira bihi waxaa la fari fasuxiba calaa wajhi wejigiisa ayaa loo jiidiyaa weji weji xataa ulqiya fi naar ilaa naarta lagu tago ciyaada bilah waa khatar dalabata cilmiga iyo dadka dadka waxbaro iyo dadka waxbarani waa inay marka arrinta iyada aad ugu taxadiraan oo niyada aada loo ilaaliyo nasal alla salaama walcaafiya iwa nin oo wasaca allahu caleyhi alla weyne u waasiciyey oo xagga risiqa wa u siiyey min asnaafi ilmaal maalka noocyihiisa kullihi dhammaantii fa utiya bihi markaasaa la keeni facarafahu markaasuu alla subxaanahu watacaala xusuusinaya nicamahu nicamtiisa facarafa markaasuna garanaya xasuunaanaya faqala wuxuu yidhi maa camilta fiiha maxaad ku shaqaysay intaas oo nicamo ahoo xoolahan ku siiyey maxaad ku qabatay qaala wuxuu yidhi maa taragtu kama aanan tegin fii sabiilin jid oo tuxibu aada jeceshahay an yunfaqa fiiha guduudka ubooda maa tarad kamaanan tegin fii sabiili jid tuxibu aad jeceshahay qaala abu cabdiraxmaan annasaa-i wuxuu yidhi walam afham ma aanan fahmin tuxibu kama kama kamaa aradtu tuxibudaas sidii aan rabay umaanan fahmin macneed saasuu leey laakiin sida muuqato waxaa wallahu aclam maa taragtu kama aanan tegin min sabiilin jid oo tuxibu rabbiyo aad jeceshahay an yunfaqa fiiha in jidka isaga ah nafaqa iyo xoolo lagu bixiyo ilaa haddii uu jiro anfaqtu fiiha ayada waan ku bixiyey la kadarta ayaana u bixiyey qala wuxu yhi kadabta been ayaad sheegtay walaakin warka lagu laabay liuqaala ay anfaqtu waxaad u bixisay liuqaala in la yihahdo inahu ninkan jawaadan waa deeqsi faqad qiila tiina waad qaadatay oo deeqsinimada adduunka waa muxuu ahaa sumcadaas waad yeelatay uma kadibna umira bihi waa la fari fasuxiba halkaasa loo jeeda calaa wajhi wajigiisa faulqiya fi naar ayaa lagu tuuro ciyadan billah marka acmaasha la sameeya acmaasha ugu badan ugu qiimaha badan waxaa ka mid ah in jidka lagu jihaado waxaa ka mid ah in waxaa weeyaan ee qur-aanka ilaahay iyo cilmigii ilaahay la barta lala xifdiyo dadkin lasii baro waxaa ka mid ah in sadaqa iyo juud lala imaado maca daalika nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu caddaynayaa in rabbigeen subxaanahu wa tacaala uu qofkii aanan wejigiis ula qastin inta iyada ahba uu alla qowl ahaana u beenin oo kadabta la dhihi kadibna si aada u liidan oo qaab daran loo jiidi ilaa naarta laga geeyo markaasaa kadibna naarta ilahay lagu turaa ciyaadan billah waa khatar marka arrimaha saddexda ah iyo acmaasha khayrka oo dhan ood ilaahay na waafajina subxana watacala ay salaadii ka mid tahay oo soonkuu ka mid yahay oo jawaanibti kale ay ka mid tahay in dhammaanteed aan daa'iman qalbigeena aada u ilaalino oo qofka mar kasta niyada markuu galaa muxuu ahaa camal camalka isaga alla dartii inuu yahay uu xaqiijiyo markuu ka baxana kadibna oo alla subxaana watacaala inuu muxuu ahaa dartii yahay uu xaqiijiyo xaasibuu anfusakum qalan tuxaasabu aharkaas sayid cumar laga wariyay oo dacfiga uu ku jira aathaaro kaloo badan iyo nusuus kale badan oo kitaabkii sunada ayaa ku taala yaa ayuha aladiina aamanuu itaqu allah waltandur nafsu maa qadamat liqad nafte naftii waxay hormarsatay waxaan wax ilaahay loola qasdaa marka arrinkaas waa in aad xoog u saaran ilahi waxaan ka baryana subxana wa tacala inuu na waafajiyo an nakuuna min almukhlasiin wa min almukhlisiin labadaba inaad ilahay naga dhigo subxana wa tacala baabu man hazaa qofka duula fii sabiila jidka ale walam yanwi anan yowni min hazaatihi duulaankiisa ilaa ciqaaban dabar iyo adduunye yufticu inuu soo hela waxaan ahayn qofkii aanan yoonin suu noqonaya wax kale ma heli do intaanba heli xadiidka saddex kun boqol iyo sideedii soddonaad waa xadiis xasana aw lam yanwi aana niyoonin ilaa ciqaalan inuu dabar iyo wax lamid i xoolo u soo hela falahu isaga ayay u maa nawaa inama alacmaalu biاniyaat wainama likuli mri'in maa nawa faman kanat hijratu ila allahi warasuulihi fahijratu ila allahi warasuulihi waman kanat hijratu lidunyan yusiibuha aw imraatin yankixuha fahijratu ilaa maa haajara ilayh waa taqaanaan xadiidka mashhuurka ahaa oo qof walba oo mumin ah oo aalib cilmi ah uu muxuu markuu barana axaadiista nabigeena uu ka bilaabo in imaamka alimaam nawowi iyo ragga lamidkan ay soo hormariyaanna waxaad ka garanaysaan qiimaha iyo booska cilmigaas furaha lagu roga in niyada loo hagaajiyo salaadii in niyada loo hagaajiyo wax kastoo camal ah inama alacmaalu biاniyaat wainama likulli mri'in maa nawa waaya xadiidka saddex kun boqol iyo sagaaliy soddonaad waa xadiis isna xasan ah qaala alimamu nas akhbaranii haaruun ibn cabdillahi alxamaal waa qaala xaddaani yaziid ibnu haaruun alwasiti hiqatan mutqinin caabid weeyaan qala wuxu yhi ambana xamaad ibn slmt wa hiqaة caabid can jabla ibn caطiya wa hiqa can yaxya ibn waliid wa maqbuul can ubat bn samti radi allahu ta ana rasul rasul sl slm qa rasulkan wuxuu yidhi man gazaa qofki duula wa huwa isagana laa yuriidu aanan doonaynin ilaa ciqaalan dabar ma oyane falahu isaga u sugnaatay manaa wuxuu niyooday yuftaculkaas u niyooda unbuu heli baabu man hazaa qofki duula ayuu baabkan u baab yahay yaltamisu اlajra ajarna wuu dooni iyo wadikra in la sheego sheegsheegna waan rabaa ajirna waan rabaa laba niyo isku daray niyo oo bini aadamkana waxbuu ka rabaa oo inay sheegsheegaan allahna subxana wa tacala wuxuu ka rabaa ajir wuxuu israaciyey ana aqna shurakaa can shirk faman camila camala ashraka maciya hayri taraktuhu h washirka nacam xadiidka laba kun boqol iyo afartanaad waa xadiid saxiixa xasan xasanan saxiix qaala alimamu nasai aln abarna ciisa ibn hilaal alximsi waa saduuq qala xadaana mxamed ibnu ximyar alximsi waa saduq qaala xadaana mucaawiya ibnu salaam alxabashi waa iqa can ikrima ibni camaar saduuqun yaqlad can shadaad abi camaar alumw waa iqat yursil can abi umaamata albahili suday ibni cijlaan radia allahu taala u arda qala wuxu yihi suday jaa rajulun baa u yimid ila nebi nebigu sal slm faqala wuxu yhi arayta bal ka warran nabi allow arayta bal ka warran cafwan rajulan nin haza duulay yaltamisu dalbani oo raadini alajra iwa dikra ajar iyo in la sheegsheego maa lahu maxaa u sugnaaday muxuu heli qofka isaga ah faqaala rasul wu yuri sal slm laa shaya lahu wuxuu hela lama arka facada alaaan saddex jeer alaaa maraata saddex jeer ayuu ninkii hadalka soo celiyay yquul lahu rasul wuxuu kuley sal slm laa shaya alla waxba ma lahan uma qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salatu salaam ina allaha alla weyne laa yaqbalu ma aqbala min alcamali camalka xaggii ilaa maa kaana wuxuu ahaada lahu isaga khaalisan mid u barax tiran wabtuqiya bihi wajhu wejigiisa lala doontay wax aanan hen rabbiga subxana watacala ma aqbala ilah waxaan ka baryana subxana watacala camalkeena khaalis wejigiisa ka dhigo baabu hawaabi man qaatala qofkii dagaalama hawaabta ilayu baabkan baabi fi sabiila jidka ale fawaaqa naaqatin hal xiskanteed xiskan ma la yaqaana nacam waa xilliga hasha marka la liso oo lasoo eh, caana laga soo maalo ama laga soo liso ilaa ay caano kale candhadeeda kasoo galaan ayaa la yihahdaa xiskinta ama fawaaqa la yihahdaa waayahay xadiidka saddex kun boqol iyo kow iyo fartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasaci akhbarna yusuf bin saciida almisisi wa xafid qaala xaddaana xajaaja qala wuxu yidhi samitu xajaajan xajaaj ibn maxamed almisisi alacwar wey waa ikhtalata fii aakhirihi qaala anbana ibn jurayj cabdimalik bin caziz ibn jurayj waa hiqatun eh, thabtun yursil yudalis qaala xadaana sulaymaan ibn muusa umawi mowlaahum saduuqun faqiihun fii xadiidi bacd bacd aliin qaala xadaana malik ibn yukhamir alalhani waa mukhadram yuqaalu lahu suxba ana mucaad bn jabalin alkhasraji radi allahu ta ada waa saxaabada nabigeena ala sl slam raggi culimadood ahaa qishadiis waa taqaanaan oo berigii waa ninkii afatanun anti yaa mucaad ay ku baxday oo markuu nabigeen lasoo dukaday alayhi sala slam bani salimi intii u taga kadibna salaadii imaamku noqon jiray isaga sunna u noqonay iyagana salaadii cisho ayuu dujinaya markaasuu cimraan iyo baqara ayuu dabada qabani dadkan waa dad iska shaqaysto oo xoolaaleey xaaladooda iska culista iska daalan marka markuu baqara furfurtay ama suuradaha dhadheer ayuu nin salaad ka goosta intuu xag ku tukaday iska tagay arrinkiyaa loo sheegay markaasu yidhi munaafiq ninkii markuu warka gaaray aroortii nabigu u dacwooday sal slam nabi waa loo yeeray mucaad waxaa kaali afataanun anta yaa mucaad mucaad w adiga mid diinta ilaahay subxana watacala dad ka fidnay miyaa tahay haddii aad muxuu imaam noqoto waxaa weeyaan dadka ku duji dadka waxaa ku jira dad kala duwan mid danla mid xanuunsan mid sagiir wahaakada marka ummadda ilaali ayuu nabigeena amarku siiyey sala allahu calayhi waali wasalam mucaad bn jabal aclamu hadi اluma biاlxalaal xaraam xaaraan iyo xalaal marka la yihahdo ninka madbuucaad soomayn faraaisha ahayd mucaad weyaan ha ya marka sidoo kale yeman isaga iyo sayd cali isaga iyo abu musa alashcari waa tii loo diray iyo sayd cali kulli rag badana loo diray marka nin inaba caadin ayuu ahay radia allahu tacala canhu wa arda mucaad ana mucaad ibna jabalin xadaa radi lahu ta arda xadatan wuxuu sheegay anahu mucaad samica rasulka inuu ka maqlay sal sl qol isagoo le man qaatala qofka dagaalama fii sabiila jidka alle caza wajal min rajulin nin oo muslimin muslima min rajulin waxaa weeyaan waa bayaan cadfu bayaan oo qaataladaas ay mxuu ahaa mxuu ahaa ku cadfanta min rajulin nin oo muslimin fawaaqa naaqatin hal xiskinteed wajabad lahu اljanna janno ayaa waajibto waman sa'ala allaha laweyne qofku weydiisa alqatla in jidka alla lagu dila min cindi nafsihi naftiisa agteeda saadiqan xaaluyo midkun sheegi uma kadibna maata dhinto aw qutil ama la dilo falahu ajru shahiidin shahiid ajirkiisa ayuu leeyahy xataa haddii aad muxuu ahaa uusan jidka alle ku dhimanin waman jurixa qofka la dhaawaca jurxan dhaawac fii sabila jidka alle aw amaba nukiba la asiibo oo musiibo ay ku dhacdo nakbatan musiiba dhib aad soo gaara fa inaha iyadii dhaawaci taji way imaana yowma alqiyamati maalinta qiyaama kaakzari maa kaanat sidii ay ahayd miday ugu dhiig badan tahay kaakzari maa kaanat sidii ay ahayd ama intii ay ahayd inta ugu dhiig bax badnayd yani int xaaladiisii markii u dhaawacmay xaaladda marna dhiigga aad buu u socdaa marna tartiib u socdaa marka dhiigga socday sidii aad ugu xilliga aad ugu dhiig badnayd lownuhaa midabkeeda oo dhiigga midabkiisii kazacfaraan waa zacfaraan oo kale wariixuhaa carafteedana kalmiski waa miski oo kale waa maalinta qiyaama waman jurxa qofka lawaa jurxan fii sabiili lahi facalayhi isaga korkii ayuu ahaaday daabacu ashuhadaa shuhadada khatmigooda iyo timbarhooda ayaa saarna ayuu nabig l sala allahu calayhi waaali wasalam baabu hawaabi man rumiya bisahmin fii sabiili lah caza wajal qofkii leeb ama gamuun uu ku dhaca oo lagu tuura man ramaa mise man rumiya man ramaa weyaan baabu hawaabi man rama qof tuura hawaabtu leeyahay bisahmin leeb ama falaar fii sabiila jidka alla caza wajala ayuu baabkan u baabiy waxaa la mid ah aalaadkan xadiidkao maanta hadda la adeegsado oo rasaasti wix la midka ah xadii saddex kun boqol iyo laba iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas abarna camr ibn cuثmaan alqurashi wa saduuqun cuثmaan ibnu saciid ibnu kathiir weyan qaala xadaثana baqiy ibn waliid waa saduuqun yudalisu can ducafaa can safwan ibnu camr asaksaka wa hiqa qaala xadaثanii sulayma sulaym ibnu caamir sulaym ibnu caamir wa hiqat halita man qaala inahu adraka الnabiya sala اllah alay slam can shurax biil ibnu simt waa saxaabi jaliil ah radia allahu ta a anahu isaga qaala licamr ibnu cabasata wuxuu ku yihi asulami waa saxaabi mashhuur ah yaa camr camarow waa laba saxaabi xadinaa samictu aad ka maqash min rasul rasulka sal slm qaala wuxuu yidhi samictu rasuulahi aan ka maqlay sal sl qol isagoo dhan man shaaba qofkii cirooba shaybatan cira fii sabiililah jidka alle tacaalaa kor ahay ku cirooba kaanat lahu waxay u ahaataa nuuran nuur yowma alqiyamati maalinta qiyaama nuur u noqotaa weeyaan yacni nin isagoo shayb ah jidka alle ku jihaaday ama ku dagaalamay amaba isagoo muxuu aha duulaan un ku jiro oo muxuu jihaad ku jiro ku ciroobay maalinta qiyama nuur bay u noqotaa waman rawaa qofkii tuura bisahmin leebna fii sabila jidka alleh iyo falaar hay balaga caduwa cadowga ha gaarto falaartaas am lam am lam yabluq balaga alcaduwa falaarkaas iyo waxaa way sahmigaas cadowga ha gaara am lam yabluq yuusan gaarin kaana lahu waxaa u sugnaada raqaba qoor iyo nafla xureey ajarkeed ayaa usugnaaday waman ctaqa qof xurey raqabatan qoor muminatan muminad ah kaanat lahu waxay u ahaataa fidaahu furashadiisa min annaari naarta loga furan lahaa naf ayaad xuraysay naftaada naar loga xorayna cudwan bicudwin ximin ximin xata dakaru bidakar saa weyaan xadiis saddex kun boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasi caleyh raxmat llah akhbarna maxamed bin cabdilcala asancani wa hiqa qala xadaثna khalid xaad hujaymi wahiqat habt qala xadaثna hishaam dastawai wahiqat habtun rumiya bilqadr qala xadaثna qataada ibnu dacamat sadusi lbasri can salim ibni abiljacd الغطفاني واثقة يرسل كثيرا عن معدان ابن أبي طلحة الدمشقي واثقة عن أبي نجيح السلمي وعمر بن عبسة عبسة صحابي جليل رضي الله تعالى قالوا حير عمر سمعت رسول الله بان كما صلى الله عليه وسلم يقول سوى النبي عليه الصلاة والسلام من بلغ بسهم leeb qofkii gaarsiiyo bisahmin leeb fii sabila jidka ale oo turo weeyaan fa huwa tuuritaankaas lahu isaga darajatun waa daraja uu noqonaya fi ljannati waxaan gaarsiiyey yowma idin maalinta ayadoo nabiga saas yidhi sal slm oon on tuuray oon gaalada gaarsiiyey sitata cashara sahman toban iyo lix falaarood ama leeb qaala wuxuu yidhi wasamictu rasul baan ka sal slam yqul isagoo man ramaa qofkii tuura bisahmin leeb fii sabiililah jidka alle fa huwa isaga tuuritaankaas cidlu muxararin fa huwa isaga cidlu muxararin qof la xureeyey ayuu u dhigma ama u dhigankiisa weyaan saasuu nabig yiri sal allahu alayh waali waslm xadiis saddex kun boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasi alay sl ahbarana moxamed ibn cala alhamdani wa hiqatun xafid qala xaddatana abu mucaawiyata moxamed bn khasm bn darir wa hiqatun axfad annaas lixadiidi alacmash waqad yahimu fi xadiidi hayrihi qala xaddatana acmash can camr ibn murat aljamali wa hiqatun caabid can salim ibn abi ljacd wa hiqatun rasul kaiira can shuraxbiil ibnu simt alkindi waa saxaabi radia allahu taala arda qala wuxuu yidhi likacb ibn murad wuxuu ku yidhi yaa kacb kacb ibn murad waa sulami waa saxaabi isna jaliil ah yaa kacbu kacbow waa saxaabi saxaabi hadal weydiini yaa kacbu kacbow xadiidna noogu waran can rasul rasulka al sal sl xaggiis nooga waran waxdar iska ilaali inaad wax hilmaan amaba gaabin hadla imaad waa noo imaan doontaa insha allah tabaraka watacaala oo xadiis aadan hubin aad ii sheegto qaala wuxuu yidhi samictuhu waxaan ka maqlay nabigeena sal slm yquul isagoo le man shaaba qofkii cirooba shaybatan cira fi lislaami islaamnimada fii sabiili lahi ku cirooba kaanad lahu nuura nuur bay hata yom qamati maalinta qyaama qaala lahu wuxuu ku yidhi mar labaad xadinaa nooga waran can rasul lah rasulka sal slm waxdar iska ilaali inaad hadal aan jirin ama hadal aad hilmaamsanta ama hadal wahmi odan hum inaad ii sheegto oo nabigan aad ii sheegto alayh salat slam qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqla nabigeena sal slam yaqul isagoo urmu irmu war tuura falaaraha iyo hubka la tuuro man balaqa man balaqa qofkii la gaaro alcaduwa cadowga bisahmin gamuun ama leeb rafacahu llahu alweyne ayaa kor u qaaday bihi isaga darajatan daraja qaala ibnu naxaam ibnu naxaam waxaa laga yaaba cabdulahi ibnu naxaam oo saxaabi ah inuu yahay radia allahu taala arda cabdulahi ibnu naxaama wuxuu yidhi yaa rasul rasuulka allow wama daraja darajada maxay tahay darajada oo jannada dhexdeeda qofku ka heli waxaa weeyaan maxay tahay qaala wuxuu yidhi ama inaha iyada miya laysat ma ahanin bicatabati ummika hooyada kaadkeeda oo yacni jaranjarta albaabka marka laga baxa yar oo guriga lagu fuula ama looga dagaa oo yar oo albaabka ma midaa yar ma ahaanin saasoo u fahmin oo wax gaabanoo intaad la ma ahan walaakin warka lagu laabaya maa bayna darajatayn laba daraja inta udhexaysa miatu caamin boqol sano in loo socdo waa uu nabig sal allahu alayhi waalihi wasalam waxa isu dhow maahan halka darajaba waa intaas xadiid saddex kun boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasi aln abarna maxamed bn cabdilacla sancaani wa iqatun qala xadaثna muctamir bn sulayman wa hiqa qaala samictu khaalid yacni ibn zayda ashaami laa ba'sa bihi wa kana yursil marka khaalid ninka la yihahdo khaalid ibnu zayd abu cabdiraxmaan ashaami ayaa la yihah yuxadis isagoo ka warramay can shuraxbiil ibnu simt waa saxaabi ah radia allahu ta an camr ibn cabasata radia allahu ta ada waa saxaabi mashhuur qala wuxuu yihi camr ibn cabasa laba jeer waana soo maray qultu waxaan idhi yaa camru camrow ibnu cabasa xadiina noo waran xadiian samictu aad ka maqashma rasul rsulka sal slm laysa fiihi uusan ku sugnaan nisyaanu hilmaan walaa tanaqusun dhinaan hilmaanna kuma jiro dhinaanna kuma jirto waa kaamil qala wuxu yidhi samictu rasul ban ka maqla sal slm yqul rsulka isagoo leh man ramaa qofki tuura bisahmin leeb fii sabiilah jidka alle oo fabalaqa alcaduwa cadowga eh, uu gaaro fabalaqa uu gaaro alcaduwa cadowga akhطa'a amaba ha gafo cadowgii loola dan lahaa aw ashaab ama ku dhace kaana waxaa u sugnaaday raqaba qoor la xureeya ajarkeed ayaa usugan halka leebo tuurtay waman actaqa raqabatan qoor qof xorey muslimatan ee muslimada kaana wuxuu ahaadaa fidaau kaana wuxuu ahaadaa fidaau kulli kulli cudwin xibin kasta furashadeed oo minhu qofkaa ka mid ah cudwan ximin oo minhu qofkii xureeyay ka mid ah min naari jahanama naarta jahanam muxuu ahaa ayay qofka furasho ugu noqonaysaa gacanti gacanay furasho ugu noqoni oo naarta la gelin lahayaa looga celini madaxi madax lugti lug hakada ah sidaa weyaan waman shaaba qofkii cirooba shaybatan ciro fii sabiila jidka alle kaanat lahu nuuran bay u noqotaa yowma alqiyamati maalinta qiyaama saasuu nabigeen sala allahu calayhi wasallam xadiidka saddex kun boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiid daciifa qaala alimamu nasa alay mt akhbarna camr ibnu cuhmaan ibnu saciida alumi waa saduuq can waliid ibni muslim dimishq waxaa weyaan hiqatun kaiira tadliis wataswiya ibn jaabir ibnu jaabir waa cbdiraxman ibn yaziid alsdi waa iqa ibnu jaabir weeyaan can abi salaam mamtuur alxabashi waa yursilu iqatun yursilu weeyaan can khaalid ibnu yaziid aljuhani waa maqbuul can cuqba ibni caamirin radia allahu taala an nabi nabig n kr sal slm qal nabign wuxuu yidhi ina allaha alla weyne caza wajal yudkhilu wuxuu geliyaa alaaa nafarin alaaata nafarin saddex kooxood ama saddex qof ayaa aljannata janna wuxuu ku geliyaa bisahmi hal leeb ama hal falaar ayuu rabbi subxaana watacala ku geliyaa jannada bisahmi waaxid halkii leeb yuakiu ka yaga saanicahu leebka qofka sameeyey yaxtasibu uu ajir xisaabsani fii suncihi samayntiis alkhayra khayr wa alla agtii ka sugi in jidka alla lagu jihaado dartiisa u samayna khayrka khayr doon weeyaan kan labaadna waraami bihi iyo kan isticmaali oo gemi oo tuuri iyo kan saddexaadna wamunabilahu iyo kanfalaarta baalasha gelina oo sidii ay ku socon lahayd ay ku toosi lahayd sabab u noqona saddexdaa nin ayuu rabbi subxana wa tacaala janno ku geliya ayuu leeyahay nabigeena sala allahu calayhi wa wasalam baabu man kulima fii sabiililah jidkale qofka lagu dhaawacayuu baabkan u baabay caza wajal xadiis saddex kun boqol iyo sideed iyo toddoba iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasa alay akhbarna maxamed ibn mansuur aljawaaz wa qaala xadaثana sufyaan ibn cuyayna can abi zinaad cabdillah bn dakwan wa iqatun tab can ilacraj cabdiraxman ibn hurmus wa iqatu tabt can abi hurayrata radi allahu ta arda can inabiy nabigan wuxuu ka wariy sal sl qal nabigan wuxuu yihi laa yuklamu lama dhaawaca axadun qof fii sabiila jidka alle wallaahu alla weyne ayaa aclamu ogsoon biman qof yuklamu la dhaawaca fii sabiila jidka alle ilan marka la wada socdo kulli inay jihaadan baa loo qaada lakin minkum man yuriid dunya minkum man yuriidu alaakhira meesha taal yani qaar ka mid dadku waxay doonayaan aakhira qaarna waxay doonayaan waa la mid camal kasto cibaado kastoo la qabta minkum man yuriid dunya wa minkum wa minkum man yuriid akhira weyaan marka ilahay baa ogsoon qofka jidka alla dartii lagu dhaawici ilaa hadduu jira ama ay dhacda arrinta ayada ja uu yimaada yowma alqamati maalinta qiyaama wa jurxuhu dhaawaciisana yascabu uu muxua burqani daman dhiig allownu midibkii lownu damin waa midib dhiig wariixu udugana riixulmiski waa miskiga catarka aadku carafo badan oo miskiga loo yaqaano carafkiisa weyaan xadiidka saddex kun boqol iyo sideed iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nas ali abarna hanaad ibn sari abasori wa hiqatun habt can ibn mubaarak cabdillahi mubaarak waa imaamkii can macmar ibn rashid alsdi waa hiqa can zuhri maxamed shab zuhri waa imaamkii can cabdillaahi ibn thaclabata zuhri waa saxaabi jaliila radia allahu taala an ardah cabdillahi ibnu ibni thaclaba can cabdillahi ibni thaclaba qala wuxuu yihi cbdullaahi qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm zamiluuhum shuhadadii ku duduuba bidimaa'ihim dhiigoodii ayaga oo muxuu qaba karfanta geliya oo duuba weeyaan fainahu maxaa yeelay laysa ma ahanin kalmun dhaawac wayuklamu la dhaawac fii sabiillah jidka alle ilaa haddii uu jira yowma alqiyamati maalinta qiyaama jurxuhu ya ilaa ataa miya ilaa haddii uu jira ataa uu imaanaya yowma alqiyamati maalinta qiyaama jurxuhu dhaawaciisa yadmaa isagoo dhiigi lownuhu midibkiisa lownu damin waa midib dhiig lownu dam wariixuhu udwagiisana waa riixu almiski weyaan miskiga caraftiisa baabka sideed iyo labaatanaad ba maa yaquulu wuxuu qofka dhihi maa yaquulu wuxuu dhihi man qof yadcanuhu alcaduwu qofka cadowga u dhaawaca oo waran iyo wixii la midka axbad iyo ay ku dhacdo ama falaar iyo wuxuu dhihi ayuu baabkan u baab yahay xadiidka saddex kun boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadiis xasana qala alimaamu nas abarna camr ibn sawaad alcaamir wahiqa qaala anbana cabdilahi ibn wahb almisri ibn wahb almisri qaala ahbarnii yaxya ibna ayuuba alghaafiqi waa saduuqu rubama akhta wadakara aakhara nin kale yuu sheegay qabla hortii can cumaara cumaara ibnu khaziyata alansaari laa baasa bihi can abi zubayr moxamed ibnu muslim min tadrus waa saduuqun can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala canhuma waraxima jamiica aruwaat aladiina dakarnaahum qaala wuxuu yihi jaabir bn cabdillaahi lamaa goortii kaana u ahaada yowma uxudin maalinta uxud ay dhacday wawalla naas dadkiina ay kadibna dhabar joodiyeen oo la jabay tala xumayna loo jabay weliba raggii meesha la saaray oo kontonka ahaa oo jabal rumaad la saaray ayaa talaxumo sameeyey kaana rasul rasulka sal slm fi naaxiyatin dhinac ayuu muxuu ahaa joogay dhinac ayuu jiray fi cashara rajulan fi cashara rajulan toban iyo laba nin oo meel ansaar ree ansaariyada ayay dhan isla jireen laba iyo toban nin oo ree ansaariyada iyo nabigeena calayhi salatu salaam ayaa dhan isla jiray wa fiihim alxa gudahooda waxaa ku sugnaa laba iyo tobankaas oo ka mid aha alxa ibnu cubaydillaah ayaa ka mid aha radi allahu ta arda waradiya can jamiici saxaaba fa adrakahum mushrikuuna gaalada ayaa marka ayaa markiiba soo haleelay kadaba yimid ama u yimid failtafata rasuullah nabiga alla ayaa eegay gaaladiioo soo yaacaysa wa qaala wuxuu yihi man lilqowm war dadka ayaa ka hortegi yaa difaaci difaac yaa geli fa qaala alxa wuxuu yidhi ana aniga qaala rasul rasul wuxu yhi sal slm kamaa anta adi may sidaa tahay hadda meesha taagan taagna weya dhaqaaqi fa qaala rajulun ba wuxuu yidhi oo min alansaar ree ansaarida ana yaa rasul nabig allow anaa ka hortegi oo difaaci ana yaa rasuul allah qala wuxu yhi anta haye adiga way dhaqa faqaatala wuu dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilo uu ka shahiido uma kadib iltafata wuu eegay nabigeenna fa waaba iyadoo almushrikuuna gaaladii ayba sanka kusoo hayaan mar labaad faqala u man lilqowm war dadka yaa ka hortegi raggaan qaala alxatu wuxuu yidhi ana yaa rasuul allah ana aniga ayaa ka hortegi qala wuxuu yidhi kamaa anta adi booskaada taagnow faqala rajul nin ba wuxuu yidhi min ansaari ana aniga faqaala wuxuu yidhi anta haya adiga weeyaan faqaatala wuu dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilo uu ka shahido uma kadibna lam yazal kama zuulin yaquulu dalika arrinkaa inuu yihahdo anta iyo kamaa anta uu yidhaahdo wayakhruju ilayhim rajul nin u min ansaarihi ansaarada uu bixi kama zuulin oo u dagaalama qitaala man qablahu cidda ka horreysa u dagaalamayn oo kale u dagaalama xataa yuqtala ilaa laga dilo xataa baqiya ilaa uu ka hara rasuulu rasuulka ale sala allahu calayhi waaalihi wasalam iyo wa talxatu bin طلحة بن عbayd اللah ay ka soo haraan faqala rasul وu sl sلم mani الqwم dadki aa ka hortegi faqala طلحة wuxuu yihi ana faqaatala wa dagaalamay طلxaةu طلxa qitaala أxada caشhaرa toban i kowgii nin oo ka horey dagaalkoodii kole ayuu dagaalamay xataa duribat ilaa lagaga dhufta yaduhu gacantiisa oo gacantii la dhaawaca faquطicat waxaa la jaray asaabicu farihiis farihi horo dhamaa rab laga siiyey ama raf ama rab laga siiyey faqala wuxuu yihi xis ah amaba muxuu ahaa qofka markaad nabar ku dhaca seeddaha ya xaax oo kale <laughs> xas ayuu xasin saasuu yidhi faqala rasul rasul wuxu yiri sal slm low qulta haddii aad dhehi lahayd markay rab lagaa siiy oo lagaa jaray faraha haddii aad bismi dhehi lahayd hee la rafacatka almalaa'ika mala'igtaa ku qaadi lahayd oo jannada alla lagu aadin lahaa waannaas yanduruun dadkii oo ku eegana lagu qaadi laha ayuu nabig yihi sala allahu alayh wasalam marka markay qofka nabar wax ay gaaraan bismi illaahi carabkaad inaad barto waa hadiga nabigeena sal lla slam adwaad aragtay qofbaa meel ku turunturooni amaba jug ayaa dhici amaba nalkiia damdihi ama jac iyo waxba maxua dhawaaqi wax oodi kaa naxiyo kale ayaa dhici dadka marka qaar waxaa weeyaan wax bay sheegayaan allah allah hadduu yira waaba allah allah ula jeeda waa baab kale bismi illah waa laakiin sida matluubka loo baahanya qofki inuu mxua badan kala galo looma baahno baabun man qaatala qofkii dagaalama fii sabiila jidka ale oo fartada caleyhi sayfi uu watay iyo hubkiisii uu kusoo noqdo oo faqatala uu dilay xukunkiisi muxuu noqonayaa xadiis saddex kun boqol iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nas caleyh raxmat llah akhbarna camr ibnu sawaad alcaamiri wathiqa qaala anbana ibn cabdillahi ibn wahb ah, almisri qaala akhbaranii yunis ibn yaziid alayli can shaabi zuhri qala wuxuu yihi akhbaranii cabdiraxmaan cabdiraxmaan yuqaalu inahu wlida fi zamn nb sal slm iqatu min kibaar taabiciin cabdiraxmaan iyo waa cabdullah labadaa nin isna waxaa weyaan waa iqatu yuqaalu lahu ru'ya bna kacbi malik ninka ad oo ilaahi subxaana watacaala wacalى alaaثat aladiina kulifuu xata ida daaqat calayhim ardu bima raxubat wadaaqat calayhim anfusuhum anfusuhum hmm. wadanuu an laa maljaأa min allah ila ilayh uma taaba calayhim liyatuubuu raggi ay kusoo degtay oo tabuka kadib dhinac ayuu kamid ahay ninka la yihahdo kacb bin malik radia allahu taala anhu marka labadan wiil oo ninka la abdiraxmaan iyo cabdullahi cabdullahi marka waa hogaamin jiray markii uu indhabeelay oo dambe isagaa wadi jiray labadoodaas oo labadaba iqo ah ama labadaba ru'yo iyo nabigan inay arkeen ama ay waxaa weeyaan nabiga xilligiis dhasheen alayhi salatu salaam laleeyahay ayaa waxay yidhaahdeen ahbaranii cabduraxmaan wa cabdullahi ibna kacbi malik waxay ii sheegeen ana salamata ibn akwa saxaabiga jaliilka ah waa taqaanaa waa ninkii orodka badnaa ya abna ana muxuu dhihi jiray ana ibn akwac walyowmu yowm rudac waa ninkii qabiil dad dhan oo gaadiilo ahoo geeli nabigeena calayhi salaat salaam la tagay inta ka dabagalay kadibna kasoo wada riday kasoo keligiisa in aad u orod badan u ahaa faras xataa uu ka dheeray orodkiisa salam ibn akwac radia allahu taala qal wuxuu yidhi lamaa goorti kaanu had yowma yowma khaybar maalinta khaybar qaatala wuxuu u dagaalamay akhii walaalkay kitaalan dagaal shadiidin aad u daran waa nin walaalkii ah maca rasuulillah nabiga alayuu la jira sal slam fartada caleyhi sayfu sayftiis ay kusoo laabatay faqatalahu sayftii laftirkii ayaa dishay oo isagoo dee gaali wax u wada ayay ku dhacday kadibna kow meel halbowla kaga dhacday fa qaala asxaabu rasul saxabadiis waxay yihahdeen fi dalik arrinkaas hadal ay sheegshee waxbay sheegeen wa shakuu fiihi way shakiyeen rajulun nin oo maanta dhintay bisilaahi hubkiisa u dhintay seed noqona xaalkiisa saasay yihahdeen ya naam qaala salamat wuxuu yidhi faqafala rasuullah nabiga al ayaa ka so laabtay min khaybara ka soo laabtay faqultu waxaan ya rasul rsulka allow ata'danu lii miyaad ii idmaysaa an artajiza gabay yar oo waxaa weyaan jacbur ah rajaska gabayga waxay yidhahdaan shucarada dameerkooda wa yani gabayga waxaa weyaan baxrul basiidka iyo baxru awiilka iyo buxuur waxaa jirta iyo qawaafi aad yani loo jecel lakiin midkan waa yar jacbur wax kaaga aan kugu sheega ama aan kugu ammaano ma idmaysaa kow muxuu yidhi marka wallaahi lowla allahu mahtadayna walaa tasadaqna walaa sallayna faanzilan sakiinata calayna wahabit alaqdaama in laaqiina amaba wahabit alaqdaama in laaqaynaa wlmushrikuuna qad baqow calayna wuxuu yidhi wallaahi allaan ku dhaartay lowla allahu alla hadduusan ahayn mahtadaynaa maan hanuuneen allah subxana wa tacala haduusan na maan hanuuninen walaa tasadaqnaa ma aanan sadaqaysanin walaa sallaynaa ma aanan tukanin faanzil faqaala rasul rasulka wuxu yiri sl slm sadaqta run baad sheegtay kadibna uu sii watay wuxuu yidhi faanzilan deji sakiinatan xasilooni calaynaa dushanaga nagu deji wathabbit sug alla gomdahanaga in laaqayna gaalada haddii alla kulanana waxaa weeye aan iska hor imaadnana iska horimaad u yimaadana allowna sug oo kuwa cararay hanaga dhigin walmushrikuuna gaaladiina iyo mushrikiintii qad baqow way xadgudbeen calayna way nugu xadgudbeen marka inaan iska celino oon ka hortagna ayaan diyaar u nahay weeyaan falamaa goortii qadaytu aan dhamey rajazii rajaskayga iyo gabayga iyo rajacburka aan dhamey qaala rasul uu sal slm man qaala hada hadalkaan yaa yiri oo rajaskaan iyo gabaygaan yaa ka tuuray qultu waxaan akhii walaalkay faqaala rasul uu sal slm yarxamuhu allah allaweynaha u naxariisto faqultu waxaan ya rasul rasuulka allow wallahi allan ku dhaartee ana naasan dad oo saxaabada ka mid a ah, mujaahidiinta oo la jiray la yahaabuuna asalaata caleyh inay ku dukadaan ay ka hebaysan oy diidayaan yaquuluun waxay leeyiin rajul nin oo maata ku dhinta bisilaaxi hubkiisa waxay ka duulayaan marka qofka naftiisa dilay qaatilu nafs oo waciidka aad ku arooray oo nabigeen inuu ku dukada diidi jiray oo weliba inuu naar muxuu ahaa lagu cadaaba uu sheegay taasay ka baqayaan kaas waa ninku qastay laakiin kan gaaloo u waday marka isaga unbu ku dhacay fa rasul sl wu sl maata wuu dhintay ninkaas walaalka ah jaahidan isagoo muxuu ahaa dadaala mujaahidan mujaahidna ah qaala ibnu wuxuu yihi raximah llah waraxima jamiica ruwaat uma kadibna saaltu waxaan weydiiyey ibnan wiil oo lisalamata ibn akwac salama ibnulakwac wiiluu dhalay aan weydiiyey soo ma jeedaan faxadaanii wuxuu iga warramay can abihi abihiis midla daalika sidaasoo kale hayra anahu isaga qaala wuxuu yihi xiina goortii qultu aan idhi ina naasan dad la salaata caleyh markaan saas yidhi faqaala rasul wu u sal slm kadabuu been baa sheegeen maata wuu dhintay jaahidan isagoo dadaala mujaahidan mujaahid ah falahu isaga ayuu u sugnaaday ajru ajarkiisa maratayn laba jeer wa asaaba bucayhi labadiis farood ayuu nabigeena saas uu ishaaray sal allahu alayhi wasalam laba ajar ayuu leeyay ayuu nabiga alayhi salatu wasalaam baabun tamani qatl fii sabiilah jidka alle in lagu dila qofka inuu muxuu ahaa tamaniyo ood jeclaada ood niyada ku haya ayuu baabkan ubaabay xadii saddex kun boqol iyo kow iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam abarna cubaydlah bn sacid sarksi wa iqatu suniyu mamuun qala xadaana yaya yani ibn saciid alqaطaan can yaxya yacni ibn saciid alansaari laba yaxya ayaa iska warina waad ujeedan qal waa yarta intaan soo marnay waad ogsoontihin yani ma badnin qala wuxu yhi xadaanii dakwan abu salix ziyad samaan dakwan weeyaan wa iqatu tabt can abi hurayrata cbdiraman dowsi rawiyat alislaam radia allahu taala arda an nabi nabin wu kr sl slm qala nabigan wuxuu yidhi low laa an ashuqa inaan dhiba haddii aynan meesha olin calaa ummati ummadayda lama tahalaf kama aan dib marin can sariyatin gaadiila walaakin warka lagu laabaya laa yajiduuna ma heli karaan xamuulatan gaadiid qaado oo xamaala ma heli karaan saxaabadii walaa ajidu anna ma heli karaan maa axmiluhum caleyhi waxaan ku qaado oo gaadiid aan uma heli karo dhaqaalo yari ayaa meesha jirta wayashuqu calayhim ayagana waxaa dhibi an yatakhalafuu cani inay iga dib maraan jacaylka nabiga anu qabin sal l slam meel kastood ka dhacba inay ka lacaan ay doonayeen sala allahu alayh ali waslm waradi allahu canhum walawadit waxaan jeclaan lahay anii aniga oo nabi maxamed ah qutiltu in lagu dilo fii sabiila jidka alle uma kadibna uxyiitu linooleeya uma kadibna qutiltu lii dilo uma kadibna uxyiitu linooleeya uma kadibna qutiltu lii dilo ayaan jeclaan lahay o sal slm ajarka eh, ku sugan ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam sheegaya ayuuna u yeelaya arrinta yada xadii saddex kun boqol iyo labalaba iyo kontonaad waa xadii saxix isnaad ah qaala imam ali abarna camr cuثmaan ibn saciid alumawi waa saduq qala xadaana abi abis wa cuثmaan ibn saciid alqurashi alumawi wa hiqat caabid can الzuhri maxamed shab zuhri can shucayb miyaa ka horey can shucayba ibn abi xamزat wa hiqat caabid can الzuhri qala wuxuu yihi zuhri xadaثanii sacيid ibn musayb waa imaamkii can abi hurayrata radi allahu ta qala wuxu abu hurayra samictu rasul lah ka maqla sal sl qol isagoo waladii alih baan ku dhaartay nafsii nafteed biyadii gacantii ay ku sugan tahay lowlaa ana rijaalan rag haddii aynan oo min almuminiin muminiinta ka mid a laa taiibu aynan wanaagsanayn oy iib noqonayn anfusahum nafyaalkooda bian yatakhalafuu canii inay iga dib maraan walaa ajidu aanan helaynin ma axmiluhum caleyh waxaanan ku xamaala oon ku qaado aan helaynin maa tahalaftu kumaana dimareen can sariyatin gaadiila taqzuu duusha fii sabiila jidka alle waladii alih baan ku hartay nafsi nafteed biyadii gacantiay ku sugan tahay lawadidtu waxaan jeclaan lahay anii aniga uqtalu in lii dila fii sabiila jidka alle uma kadibn uxyaalii nooleya uma kadibn uqtalu lii dila uma kadibn uxyaalii nooleya uma uqtalu lii dila ayaan jeclaan lahay nabiga sal slm nabiga l alayhi salat slam xadii saddex kun boqol iyo saddex iyo kontonaad waa xadiis xasana qaala alimaamu nasacali cali raxmatullah akhbarna camr ibn cuثmaan alumawi waa saduuq qala xadaثna baqiy ibn waliid waa hiqatun cafwan saduuqun yudalis can ducafaa can bukayr ibn sacd alkilaaci waa hiqatun tabt can khaalid ibn macdan alkilaaci waa isna waa hiqatun caabidun yursilu kaiira can jubayr ibn nufayr الحضرمي واثقة جليل مخضرم waa muxamed amani almuzani muxamed almuzani waa saxaabi jaliila radia allahu taala ana rasul rasulka sal sl qal rasulkan wuxuu yihi maa min annaas dad ka mid ma ahani min nafsi naf muslimatin muslimad ah yaqbiduhaa rabuha rabbigeed uu qibdoodo tuxibu jecel an tarjica inay soo laabato ilaykum adinka wa ana lahaa ayadana ay usugnaada dunya addunyadii wamaa fiiha iyo wixii gudaheed kusugan hayru shahiid shahiidka intaadan ka ahayn yacnii qof idinka dhinta ma jiro oo alla xaggii aado oo naftiisa rabbi uu qibloodo kadibna markuu xagga taga jeclaada inuu adduunka usoo laabto weliba adduunka oo wax alle wixii adduunkan yeeloo dhan isaga la sii keligiis jeclaanina ma jirto weyaan qofka shahiidka mooyane haye qaala ibnu cumayrat wuxuu yidhi qaala rasuul rasulk al wuxuu yihi sala allahu calayhi waalihi wasalam wali walian uqtala in lii dilo fii sabiila jidka alle ay axabu ilaya aniga agtayda looga kalgacaylo badan yahay min an yakuuna lii inuu ii ahlu alwabar walmadar ahlulwabar dadka waxaa weeyaan aqal iyo aqalada tendhooyinka ka samaysan haragga ka samaysan wax alle waxay hanti haystaan iyo ay adduun haystaan iyo walmadar iyo wax alle wixii dhooba ka samaysan ama dhagax ka samaysan yacni adduunka dhan wa ahlulmadar walwabar wax laga tagaa malahan wa yacni wuxuu la jeedaa ay dunya wamaa fiiha adduunyada iyo wixii ku sugan in laigu bedelo waxaa weeyaan ma jecli ayuu nabig le sala allahu calayh ali wasalam wali an uqtala in lidila fii sabiila jidka ale ayaa axabu ilaya lii kalgacayl badan yahay min an yakuuna lii ahlulwabari walmadar yani adduunka iyo wax ku suganba in lay siiyo taas ayaan ka jeclahay wey in jidka alla ligu dilo baabu hawaabi man qutila qofkii la dila hawaabta ula ayuu baabkan u baabi fii sabila jidka lagu dila caza wajal xadii saddex kun boqol iyo afar iyo kontonaad waa xadiis saxiixa akhbarna maxamed mansuur wa iqa qaala xadaثna sufyaan ibn cuyeyna wa iqatu tabt can camr dinar wa iqatu tabt qala samictu jaabir bn cabdillah radi allahu tacala anhuma yaquul isagoo qaala rajulin ba wuxuu yidhi yowma uxud maalinta uxud ara-ayta nabi allo ka waran in qutiltu haddii la dila liigu dila fii sabila jidka alle fa ina ana aniga xaggeen jiri fi ljanna ayuu nabiga qaala wuxuu yidhi fi ljanna jannada ad gelaysaa fa alqaa ninka wuxuu tuuray tamaraatan timiryaala oo fii yaddii gacantis ku sugnaa uma kadibna qaatala wuu dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilo xadiidka uu dheeraayo waad ogsoontihiino wuxuu yidhi markuu intuu qirnigiisa iyo meeshii shakadii ay ugu jirtay eed kala soo baxay timir markaasuu bilaabay inuu xabad xabad u cuna markaasuu yii timirta intaan ka dhamaysa hadii aan jannada moogaado waxaa weeyaan waa xayaato dheer markaasuu tuuray markaasuu leeyahay sacadow wallaahi buurta uxud ka soka ayaan muxuu ahaa ka carfinaya jannada ayuu le markaasuu la dagaalamay gaaladii si adag saasaa lagu dilay ya ah, inuu yahay aan filaya wallahu aclam mm. oo maxaa weeyaan anas ibn nadr aan filaya inuu yahay wallahu aclam waayah xadiidka ama baabka laba iyo soddonaad baabu man qaatala qofka dagaalama ayuu baabkan u baab yahay fii sabiila jidka alle jidka alle wa calayhi daynun dayn lagu leeyahay xadiidka laba kun ama saddex kun boqol iyo konton iyo shanaad waa xadiis xasanan saxiixa قال الإمام النسائي عليه رحمة أخبرنا محمد بشار وبندار وثقة حافظ قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وثقة ثبت قالوا حدثنا محمد بن عجلان وصدوق عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري كيسان المقبري وثقة تغير قبل موته بأربع سنين عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا أبو هريرة جاء رجل بأويمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يمد وهو والحال هو النبي كان يخطب خطبين على المنبر منبر كساريه وخطبين فقالوا يا ريت بالكور نبي الله إن قاتلت هدي أن تقلمه في سبيل جدك alle صاaبرا xaal aan ahay mid sabrsan محتaسبا أجر xisaabsani مqبiلا aan ahay mid kusii jooda gaaladii غayra mdbirin mid dhabar usoo jooday aanan ahayn oo kasoo carar aan ahayn yukafir الlahu alla weyni miga dhaafi cani xaggayga sayiaati gafafyaalkayga aan la imaado dhan alla maiga dhaafaya qaala wuxu yhi nabigana sal sl nacam ha uma kadibna sakata saacatan muddo ayuu nabiga aamusay qaala wuxuu yidhi ayna saa'il aanifan ayna aaway asaa'ilu kii su-aashii weydiina aanifan gordhow faqaala rajul nink wuxuu yidhi haa anada waaika nabi allow qaala wuxuu yidhi maa qulta maxaa tihi qaala wuxuu yidhi saxaabigii arayta balka war nabi allow in qutiltu fii sabilah jidka hadii lagu dila saabiran anoo sabarsan muxtasiban ajar xisaabsani muqbilan kusii jooda waxaa weyaan gaaladii hayra mudbirin dhabarkaan u jeedinin ayukafir llah aloo ilmigo dhaaf canii xaggayga siyaati gafafyaalkayga qala wuxuu nacma ila dayn dayn mooyane saaranii bihi waxaa igu saraystay jibriilu aanifan goordhow ayuu nabi yiri sal slm marka dayntu waa khatar xataa shahiidka dayntaas ayaa marka ah, waxaa weyaan aan la dhaafaynin marka daynta in aada looga dadaalo de waana dayn nabigeena ala sl slam waad garanaysaanoo laga maarmay dayntii nabigeena alayh sala slam isagoo dayn lagu leeyahay ayuu dhintay oo darcigiisa muxuu marhuun carbuun ahaan loo haysto loo dhigtay nin yahuudi ah weliba dhowr muxuu ahaa eh, kiila oo qamadii a darteed loo dhigtay haddii saddex kun boqol iyo laakiin in la dadaalo qofku iska qoro oo wasiye uu qoro oo ka warhaya oo intuu yaraysan kan u yaraysta ayaa waxaa weyaan aad u haboon xadii saddex kun boqol iyo lix iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasa alي mt qbana mxamed ibn slmt almuraadi waatiqatun tabt wاlxaariث ibn miskiin qira'atan aywan asmac waatiqatun tabt can ibn qasim cbdiرaحman qasim cutaqi waatiqa thabt والحارث بن مسكين قراءة أيوان أسمع واثقة ثبت عن ابن القاسم عبد الرحمن القاسم العتقي واثقة قال حدثني مالك ابن عاصم إمام دار الهجرة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وكيسان وهي واثقة تغير قبل موته بأربع سنين عن عبد الله بن أبي قتادة واثقة عن أبيه أبو قتادة الأنصاري والحارث بن ربعي ويان رضي الله تعالى عنه قال أبو قتادة جاء وحي من رجل بأوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله saabiran oo sabarsan muxtasiban ajir xisaabsani muqbilan gaalada kasoo jeeda hayr mudbirin aan usoo dhabarjoodinin ayukafir allahu canii alla weynimi igu dhaaf khatii'atii gafafkayga qaala rasul wuxu yiri sal slm nacma falamaa gortay walla rajul ninka sii jeestay naadaahu uu dhawaaqa rasulahu uu dhawaq sal slm ow amara bihi wuu farayo fanuudiya lahu waa looga dhawaaqay warigu yeera faqala rasul wuxu yri sal slm kayfa qult sidee tiri faacada calayhi qowlahu hadalka u yiri ayuu ku celiyey faqaala rasul wuxu yiri sal slm nacamha ila dayn dayn mooyane kadalika qaala lii jibriilu jibriil baa saa igu yidhi calayhi salaam xadiidka saddex kun boqol iyo todoba-iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai alay mt abarna qutayma bn saciid qaala xaddatana lays ibn sacd imaam ahla misr wey can saciid ibn abi sacid almaqburi wahiqatun taghayara qabla mawtihi arbaci siniin can cabdillahi bni abi qataada wahiqa can abi qataada abu qataada waa alxaaris ibn rabci weyan radi allahu ta arda anahu isagii sami wuxuu ka maqlay samic wuxuu ka maqlay dhah yuxadiu isagoo sheegi wiilkii ayaa maqli cabdullahi bn abi qataada wuxuu ka maqlay abihiis xadiis uu ka warramay can rasulillah ka warramay sal slm anhu nabigeena qaama fiihim inuu saxaabada dhex istaaga fadakara lahum wuxuu sheegay ana aljihaada jihaadka fii sabiila jidka lagu jihaado iwa aliimaana iimaan billah alla weyna la rumay afdalu lacmaal camal la sameey kan u fadma inuu yahay faqaama rajulin baa dhawaaqay faqaala wuxuu ya rasul rsulka allow arayta balka warran in qutiltu haddii ligu dila fii sabiila jidka alle ayukafiru allahu alla inuu dhaafi canii xaggayga khataayaaya gafafkayga faqala rasul wuxu yri sal sl nacmaha in qutilta haddii lagugu dila fii sabiillahi wadada alle wa anta adigana saabirun ad sabarsantahay muxtasibun aad ajar xisaabsanaysa muqbilun aad gaalad kasoo jeeda hayr mudbirin aad u dhabar joodin ila dayn dayn mooyane faina jibriila jibriil calayhi salaam qaala lii dalika arrinkaas uu ii sheegay xadiis saddex kun boqol iyo sideed iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qala alimamu nas alي akhbarna cabdiljabar ibn cala almaki alcaطaar laa ba'sa bihi qala xadaثana sufyaan ibn cuyayna can amr ibn dinaar samica wuxuu ka maql camr ibn dinaar moxamed ibn qays moxamed ibn qays waxaa weeye alqaas alqaadi wa hiqat wa xadiiثuhu can الصaxaaba mursal can cabdilaahi ibn abi qataada waaiqa can abihi abihiis oo abu qataadata alansaari qaala wuxuu yidhi jaa rajulun baa u yimid ilaa nabina yimid nabig sal slm wahuwa nabigana cala mimbar mimbarka uu saaran yahay faqala wuxu ya rasul rsulka allow ara'ayta bal ka warran in darabtu haddii aan ku dhufto bisayfi sayftayda fii sabila jidka alle oon ku dagaalamo saabiran anoo sabarsan muxtasiban ajir xisaabsan ee muqbilan gaalada kusii jeeda hayr mudbirin aan ka dhabarjoodinin ama u dhabarjoodinin xataa uqtala ilaa liiga dilo ayukafir allahu canii allaweyni ma iga dhaafaa khaaayaaya gafafkayga qaala wuxuu nacma falamaa goorti adbara duur jeeg dacahu u yeeray faqala wuxuu yihi hada jibriil kan waa jibriil yaquul wuxuu leeyahay ilaa an yakuuna alayhi calayka daynun in dayn lagugu leeyay mooyane dembiya marka dayn haddii lagugu leeyay daynta idinlama dhaafa wix kaloo la dhaafay baabu maa yutamana wa ya sheekh mhm. may waxaa laga yaabaa inuu maya kan qof ad muxuu ahaa markaad qof kaba soo qaad intuu yimaado u taga ood timaado war hebel maaragta war waa kan hadda waa kan halkan waa kan saas oo kale waa yani taas unbay arrinta u muuqata wallah aclam baabu maa yatamana ma baabu maa yatamana ahlu janna ahlu jannada hay baabu maa yutamana wixii la tamaniyo fii sabiilah jidka alla caza wajal maxay yihiin xadiidka saddex kun boqol iyo sagaal iyo kontonaad waa xadiid xasanan saxiixa akhbaranaa haarun ibnu maxamed addimishqi saduuq saa waxaala marka akhbarana waxaala alimaam nasai aleh raxmat هارون بن محمد بن بكار الدمشقي وصدوق قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن القاسم ابن سميع الأموي وصدوق يخطئ ويدلس ورمي بالقدر قال حدثنا زيد ابن واقد الدمشقي واثقة عن كثير بن مرة الحضرمي واثقة ووهم من عده في الصحابة أن عباة بن صامت رضي الله تعالى عنه حدثهم وحوشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك إنه يري maa cala alardi arada dusheeda maaha min nafsi naf watamuutu dhimato walaha iyadana ay usugan cind alweyne khayrun khayr oo tuxibu jecel an tarjica inay usoo laabato yani qofkii jannadii waxbuu ku haystaa amaba qabrigii wuxuu ku haystaa rawdat miryaada janna ku haystaa khayr u helay maca dalika haddana jeclaana inuu soosoo noqdo ma jira maa cala alardi arada korkeeda maahan min nafsi naf oo tamuutu dhimata walaha iyadana cind allah alweyne agtii khayrun khayr uu sugnaaday oo ilaahay uu abaal fiican siiyey tuxibu jecel an tarjica inay usoo laabato ilaykum adinka xaggiina walaha iyadana addunya adduunyado dhan in la siiyo wax alle wax ku sugan oo wanaageeda ila alqatiil qofka shahiidka mooyane fa inahu isaga yuxibu wuxuu jeclaya an yarjic inuu laabto oo fa yuqtala maratan ukhra mar labaad la dilo maxaa yeele darajadii iyo wuxuu arkaya qiimaha badnaa baabu maa yatamana ahlujanata ahlujanna waxay tamanaan iyuu baabkan u baab yahay jeclaan doonaan inay arintayda u suura gasho xadiis saddex kun boqol iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa akhbaranaa abu bakr ibn naafic alqaysi waa saduuq sidaa waxaa lah akhbarana waa imaam nasaai baa caleyh raxmat ullah qaala xadaana bahz ابن أسد العمي وثيقة تب قال حدثنا حماد ابن سلمة وثيقة عابد عن ثابت ابن أسل البناني وثيقة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال في أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول رسولك صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل بالكين دونا ومن أهل الجنة أهل الجنة فيقول الله لو عز وجل وحليه يا ابن آدم إن آدم كيف وجدت سيد كل كل أنت أما سيدو أركتا منزلك بوسك الودجي سيدو أركتا waa ahlu janna fayaquul wuxuu dhihi ay rabbi rabbiyow khayra manzilin meel la dega meel ugu khayr badan weeyaan fayaqul wuxuu dhihi nabiga fayaqul rabbi wuxuu dhihi sal waxay weydiisa watamana waxaana tamaniyo inaad hesho iyada diila la imow oo wax fulaan yacni waxun sheega fayaqul wuxuu dhihi as'aluka rabbi waxaan ku weydiisanaa an tarudanii ahy tarudanii inaad i celiso ila dunya addunyada oo fa uqtala lidila fii sabiilik jidkaada cashra maraat toban jeer intaa muxuu u samaynayaa limaa yaraa wuxuu arkaa awgeed oo min fadli shahaadat shahaadada jidka lagu dhinto fadliga ay leed aragga u arkaa darteed ayaa waxaa weeyaan wuxuu leey rabbi waxaan ku weydiisani igu celi muxuu ahaa eh, adduunyadii si liisoo dila toban jeer saas ayuu leeyahay baabka iyo xadiidka u dambe insha allah tabarak watacala cashirka galabta baabu maa yajidu shahiidu qofka shahiid wuxuu hela min alalami xanuun ah ayuu baabkan u baab yahay xanuunka markuu nafta ay ka dhacaysa xanuunka uu dareema qofka shahidka ayuu baabkan u baab xadis saddex kun boqol iyo kow iyo lixdanaad waa xadis xasan saxiix akhbarna cimraan ibnu khaalid cimraan bn yaziid cimran bn khaalid bn yaziid weyaan alqurashi alطaa'ifi waa saduuq qaala xadaثana xaatim ibn ismaaciil almadani waa saduuq yahimu صaxiixu اlkitaab can moxamed ibn cajlaan waa saduuq can qacqac ibnu xakiim alkinani waa iqa can abi saalix zayat الsamani dakwan waa iqatu tabt can abi hurayrata radi allahu taala an ana rasul sl sl sl qal rsulkan wuxuu yidhi ashahiidu qofka shahiidka ah laa yajidu ma dareema masa alqatli dhimashada ee dareenkeeda iyo taabashadeeda ilaa kamaa sidii mooyane yajidu uu dareema axadukum midkiin alqarsata qanduufa ama qanjaruufa oo yuqrasuhaa la qanjaruufta ama la qanduufta qofka haddii aad labad cidiyo intaas saa ugu qabata dhab siiso intaas xanuun intaas ama la mid ah ayuu qofka shahiidka ah markaad dhimana ayuu dareemaya ayuu nabig sal allahu alayh ali waslm hada wallah aclam wsala allah wslm ala rsul mustafaa